بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii labaatanaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh intayna cashirka bilaabin laba masalo aan baraarujiyo midda koobaad ee xadiidkii aynu soo maray xalay masaabin horeynu soo marray siddeean iyo sagaal siddeean iyo sagaal raqamka xadiidka ma la hayaa xadiidka ibn cabbaas alimaamu dahabi fii kitaab اlcarsh sabxada lixdan iyo afar wuxuu leeyahay hada xadiiun saxiix xadiidka intuu keeno ayuu saxiixiyaa waana sidaan maleeyey walilaahi اlxamd anaga soo niri waxaa ku filayd wadaadka inuu yidhahdo isnaadu daciif oo uu ku eeday keliya cali bnu zayd bnu judcaan can abi nadra qaala khaabana bnu cabaas marka amaa matniga xadiidku axaadii badan baa ku timid macnaha waana xadii saxiixa walidaalika alimaam dahabi fii kitaab اlcarshi sabxada lixdan iyo afar wuxuu idhi wahada xadiiun saxiix xataa xasan ma ah saxiix buu idhi hada huwa sawaab masalada labaad een baraarujinayno jamaaca min asaxaaba wataabiciin ayaa laga wariyaa liladiina axsanu اlxusna waziyaada markay marhayaan in labada arrimoodba ay ku fasiraan oo mar ziyaadada ay yidhaahdaan waa annadaru ilaa wajhi اllaahi subxaanahu wa tacaala ziyaadadu waa ilaahay muminiintu inay arkaan maalinka aakhiro waxay kaloo ku fasiraan ziyaadada ee dembidhaaf iyo ridwaan ilaahay iyo naxariis iyo nicmo u korodho weeye labada macnaba way sheegaan waliba marka jahmiyada raba inay inkiraan ama mucsilada raba inay inkiraan ru'yada yaa tafsiirka bacdu taabiciin iyo ibnu cabaas iyo laga wariyo calaa kalaamin fii bacdiha ayay ku dhagaan waxaana lagaga jawaabay isdiidi maaya ziyaadadu waa <laughs> shay dheeraad ah shay walboo dheeraadahoo jannada ka dheeraad ah oo ilaahay muminiinta uu siiyo wuxuu soo hoosgelhayaa macnihii ziyaadada midda naska goonida uu ku yimid baana ugu mudan in hordhig laga dhigo wixii kalena macnaha guuda ziyaadada ayay wadagelhayaan marka mar hadduusan tanaafi isdiida jirin wax lagu wareegaysta meesha ma ay jirto alimaam abudaarimi raxmat ullaahi tacaala calayhi markuu soo dhammeeyey aaaartii iyo adiladii markii u suura gashay inuu ku sheego fi ru'ya aragtida rabbigay ayuu tacliiqiyey imaamku raxmat ullaahi tacala wuxuuna yidhi fahadihi alaxaadiiu kulluha axaadiitan dhammaanteed iyo wa akaru minhaa iyo in ka badanba qad ruwiyad waa la warshay fi ru'yati aragtida ilaahay ay muminiintu arkayaan baayaa lagu wariyey calaa tasdiiqihaa in axaadiitaa la rumeeyo iyo wliimaani biha calaa tasdiiqihaa in la rumaysto iyo wاliimaani biha in la aamino ayaan adragnaa ahl اfiqhi wاlbasri min mashaayikhina in siday tahay loo rumaysto lana caqiideeyo la aamino ayaan ku soo gaadhnay buuhi dadkii fiqiga yaqaanay iyo axkaamta aragtidana u lahaa diinta walam yazal اlmuslimuuna muslimiintu ma aysan ka zuulin qadiiman waxadiian hadda iyo horaanba yarwuunaha inay warin hayaan wayuminuuna biha ay ictiqaadinhayaan laa yastankiruunaha aysan qoonsanayn walaa yunkiruunaha aysan dafirayn waman ankarahaa ruuxii dafira axaadiiaas iyo adilada oo min ahli zayqi kuwa dhumay ka tirsan nasabuu waxay u aanayn jireen ila dalaali inuu baadiyoobay oo dhumay bal kaana kaas wuxuu ahaan jiray min akbari bal kaana ru'yadu waxay ahaan jirtay cafwan ilaahay aragtadiisu waxay ahayd cinda salaf min akbari rajaa'ihim rajooyinkooda kuwa u waaweyn bay ku jirtay iyo waajzali hawaabi illaah ilaahay abaalmarintiisu uu muminiinta abaalmarin hayo kuwooda u waaweyn bay ku jirta fii anfusihim anfus اsl waxaa ka mid cafwan bal kaana min akbari rajaa'ihim waajali hawaabi illaahi fii anfusihim waxaa ka mid ahaa weeye annadaru ilaa wajhi khaaliqihim inay eegaan xataa maa yacdiluna bihi shaya min naciimi اljanna waynu soo marahad ilaa aysan u salafku ama aysan la simin aragtida ilaahay arkahayaan wax ka mid ah iyo naallooyinka jannada maxaa yeele soo sheegay hawsha asheekhu ka hadlay walaqad kallamtu bacda ulaa'ika almucaطila daari maadaama uu khuraasaani yahay oo halkaa uu ka jeedo nimanka waa isku rafaadeen walaqad kallamtu waxaan la hadlay buu hi bacda ulaa'ika almucadila kuwaa sifaadka rabbigay ka dhirtiray barhkood baan la hadlay wa xadatuhu bibacdi hadi alaxaadiid axaadiitan baana u xujaystan ku dul akhriyey wa kaana wuxuuna aha midka jahmiga ah miman yatasayanu bilxadiidi fi daahir qolyaha xadiidka sheegta muuqaalka kore oo riwaayada in wax ka yaqaano axaadiista u wariyo wyddaci wuxuuna sheegan jiray macrifataha inuu axaadiia yaqaano faankara bacdan waradda raddan caniifa axaadiistii aan xujaystay qayb ka miduu diidoo dafiray wuxuuna u diiday buu hi si adag oo qallafsan qultu waxaan ku idhi adle aq nin diida la waayi maaye maxaa yeeley muxuu ahaayey xaq lagama waayo jaaxid nicmana xaasid looma waayo dhan wadaadduhu shayga xaqa ah wax diidoo dafira lama waayo shaygan nicmadana ruux kugu xasda lama waayo likulli nicmatin laha xaasid walikulli xaqin lahu jaaxid bay yidhaahdaan marka waa iska jaxdigooda un wax kaloo meesha ku hayaan qultu waxaa idhi qad saxat ilaaaru aaaartu waxay ku asaxday can rasuulilaahi subana xaggiisa iyo faman bacdahu intii ka dambayso saxaabiya taabiciina oo min ahli cilmi ah ayaa ku asaxay fi ru'ya wey aragtida ilahay bay ku asaxday wa kitaabullaahi annaatiq bihina asna waa jiraa wey waa yimid asna waa ku asaxay ama u qadamoga khabarkii haddaad doonto faida ijtamaca alkitaab kitaabka hadduu kulmo iyo qowl rasuul iyo xadiidkii nabigu israacaan iyo wa ijmaacu اlummati ummadda saxaabada kulankooda ay mas'ale isku raacaan lam yabqa uma hadhin limuta'awilin mid baalmarahaya cindahaa cinda alaaya ama cinda almas'ala ta'awulun baalmarid ooma meel uu u iyo qiili cududaad midna malahawe ilaa limukaabirin aw jaaxidin nin asagoo xaqa ama muxuu ahaaye madax taagahayaa mooyee mukaabirku iyo jaaxidku waa isku mid maxaa yeelay laakiin mukaabirkaa daran sheekhu marka wuxuu kuu sheegay allaahumma inaad xaqa diidan tahay kas iyo maag u dafiriba mooyeen aayadaha qur masalada ku yimid ilaahay aragtidiisa ah iyo axaadiisa suubanaha ku timid ilaahay in la arki doono maalinka qiyaamo iyo aahaarta saxaabada ka sugan iyo taabiciintu in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ahlu khayrka ay aakhara arki doonaan ninkii dafira bacda daalikana waa nin xaqi diiday oo inkara weeye asagoo garanaya wax cudurdaaraan u haysanin hunaa marka daari muxuu ku caddaynaya التأwiilu fii mil hadi الmasألة waa mukaabaratun wa juxuudun cindahu masaladu hadday masale cadoo bannaanka taalla ay tahay qur-aankuna uu qaadaa dhigo sunnaduna ay tibaaxdo aahaaru الsalaf الsaalixna ay waafaqdo agtiisa waa maxay dafirideedu iyo diidideedu wax cudurdaara ood ku heli ma jiro bal anta ima mukaabir aw jaaxid waa ariiqadii lagu yaqaanay asxaabu اlxadiiث wاlfuqahaa wax ka badan lamuuse imaamku lama imanin wuxuu yidhi imaamku haddana mar buu dib celinaya xoogo waa ijmaal ama alkitaab الnaadiq kitaabka hadlahaya ee masalada aragtida ilaahay ka hadlaya faqowluhu tacaala wey wujuuhu ywmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waynu soo maray waqowluhu tacaala kalaa inahum can rabbihim ywmaidin lamaxjuubuun gaaladu maalinka ayada qiyaamo aakharo rabbigood waa laga xijaabahaya culumada sulukiyaadka ka sheekeeya ama cilmiga u faraadhudhuuban waxay yidhahdaan alxujub xijaabyada iyo teedadka addoonka ilaahay ka teedee ka fogaya waa toban bay yidhaahdeen shan caawa aan kuu sheega habeen dambana haddii alla yidhaahdo eesabaabada waktigu iska yarya waad garanaysaan laakiin waxaa weeye aan tartiibino addoonku waxyaabaha alla ka fogeeya ee ilaahay barashadiisa iyo cabsiisa ka teeda alxujub can illaah waa maxay wa can macrifatihi wa xaqaa'iqi asmaa'ihi wa sifaatihi waa maxay waa casharatun cinda mxuu ahaaye ahli aطibaaءi اlquluub ama cinda alcaarifiina biاllah waxaad tidhaahdaba ayib xaajibka ama xujbiga koobaad waa xujbiga loo yaqaano xujbu taciil xajbu tacطiil waa nafyu asmaa illaahi wa nafyu xaqaa'iqi sifaati sifaadka ilaahay iyo asmaadiisoo la dafiro waxay kaa teedahayaan can macrifatillaahi subxaanahu wa tacaala ruuxu intuu ilaahay sifaadkiisa asmaadiisa intuu alle yaqaan ayuu kaaga dhow yahay kaa cabsi badan yahay shayga intaad garanayso ayaa qiimaysaa libaaxa ninka garanayaa iska ilaaliya ka cabsada ninkaan garanaynin libaax iyo lax waa iskugu mid ma tahay mise ma aha marka xajbiga u horeeya ee indhaha kaa fuulaya ee ilaahay kaa fogaynaya waa maxay waa xajbu tacطiil oo ah tacطiilu xaqaa'iqi asmaaء اllaahi wa sifaatihi subxaanaه wa tacaala xajbiga labaad waa in qalbigaadu uu ku weynaado axdan alla ka ahay xajbu shirki bay u yaqaanaan xajbu shirki waa in qalbigaadu uu ku weynaado axad aan alla ka ahay haddii ruux bini aadama qalbigaadu ku weynaado ama aad islaam aad u jeclaato ama ruux bini aadama aad aad oga cabsato asaga cabsidiisa iyo jacaylkiisa aad ka hormarin kii alla subxaanahu wa tacaala marka xajbigaasna xajbi waxaa loo yaqaanaa ashirki waa ta'liihu اlqalbi ligayr اllaah qalbiga in loo addoomeeyo axdan alla ka ahayn subxaana wa tacaala xajbiga saddexaad waa xajbulbidac alqawliya xajbulbidac alqawliya in bidco ictiqaadka ku saabsan ama aqwaasha ku saabsan aad timaado taasoo kaa hor istaagta xaqaa'iqda diinta kaa teeda kaa mancida way badan tahay de bidacda qowliga waxaa ka mid a de bidcat اljahmiya ka mida karaamiya ka mida murjia ka mida soo kaxee weligood bidac اlmuctasila qowliya hadday ku dhahaan waxay u jeedaan waa bidca ictiqaadka ah bidac ictiqaadka khuseeya mar hadday bidco qalbigaadu gasho katajahumi wاlirjaa wاlictizaal wاtamashcuri waxoo dhanba diinta qayb ka mid ah ayaad ka indhabeelaysa indhuhu hadday aad indhabeeshana qalbigaa waxaa kaa fuulahaya daah baa kaa fuuli kadibna waad madoobaanaysa aayadaha baabka ku saabsan iyo axaadiista meesha adugu aad bidcada kaga dhacda ku saabsanoo dhanba way ku dhibahayaan waad kohsanaysaa kitaabka qur-aanka ka fujiyaad leedahay axaadiista yaa ka saara wadaadkii ku hadlay yaa ku boodaad leedahay oo sidiisuba laacaa ku qaban ayb yastuuna bاladiina yatluuna calayhim aayaatina suuraة اlxaj hawlheeda wey idan marka bidcee xaajibka afraad ama xajbiga afraad waa xajb اlbidac اlcamaliya xajb اlbidac اlcamaliya taas waxaa ku aafaysan arbaab الsuluq wاlcibaadaat suufiyada iyo yacni waa in ay bidco kugu timaado tacabud ku saabsan oo cibaadaad iska samaysan adugu aan wax kaaga horreeyi jirin meel baad isku soo xidhi waxaad waa khalwaynhayaa qubuurahan gelahayaa halkanaan fadhiisanhaya bidco waxaa gasha ku saabsan fal iyo ficil oo xaggana isku dayayso inaad alle ugu dhowaato xajbigaasi waa xajbu اlbidac اlcamaliya الsulukiya waxaana ku aafooba inta badan arbaab اlcibaadaat wasulukiyaad baa ku aafooba meeqa xajbi baan maraynaa hadda afar kii shanaad aan ku dayna waa xajbu اlkabaa'ir almacaasi can اllaahi subxaanaه wa tacaala dunuubta caadiga ah ood ku dhacdo ama aad ku aqdaamato ama kugu badata kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuuna noqotaa nugta sawdaa dhibic madow baa qalbigaada ku dhacaysa muraayadda cadayd baa daah fuulahaya laami baa ku dhagahaya ma diiraysid xumuhu kuma diirinayo wacdigu ku kari maayo dhagahoodao dhan baa malaasan marka sawaabun calayhim andartahum am lam tundurhum bay noqonaysaa khatmi iyo abci baa kugu dhici markay badato oo marka raankaasay noqonaysa xujubtaa marka shantaa caawaynu ku dayno afar shanta dhimanna xilliga ilaahay subxaana wa tacala u yidhahda ha noqoto kalaa inam kan marka waa maxay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waxay qabaan jamiica alxujub haddaasoo shantiiba way qabaan sidaa darteed ban ilaahay u arkaynin sifaadka ilaahay xaqaa'iqu asmaa'ihi bay cadileen ilaahay bay u sharig yeeleen bidac qawliyay ku jiraan mid camaliyay ku jiraan kabaa'irtana wayba ka aqdaantaan mayaga gacanta ka qaadaba jamiic اlxujub baa iskugu timid walidaalika aljazaءu min jinsi اlcamal adduunka ninka ilaahay ka xijaabna aakharana ma arkahayo hawshaa la socda had waa sidaa maadaama gaaladu adduunka ilaahay ku dafireen oo xaqiisa ay ku tunteen oy diintii ka fogaadeen oy xaqi baal mareen aakharana waa maxay hadda siday yihiina ilaahay oga indhaala' yihiin bay aakharana u indhala'aanayaan muminiintuna maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kale iimaan badan ay rabbi u furan yahay oo ilaahay wuxuun ka garan hayaan intay kari karaanna inay rabbi u dhow isku dayahayaan aakhare waxaa weeye nin walba qadri iimaani buu ku kacahayaa ilaahayna waa arki doonaa masaladu marka siday hadda adduunka tahay bay aakharana noqon soo habeeneed maynan soo maraynin nin walba axadku ka gacal fi dunya aakharana yaa gacal u noqon hunaa ninkii ilaahay ka indhala aakharana waa indhala'aanaya waman kaana fii hadi dunya acma fahuwa fi اlaakhirati acma wadallu sabiila xujubtaasi marka intaaan ku dayn walam yaqul lilkufaar ilaahay muusan ku dhihin gaaladii maxjuubuuna way xijaaban yihiinoo laga teeday ilaahay aragtidiisa ilaa waana almuminiin laa yuxjabuuna canhu marka lagu yidhi ilaahay gaaladu waa ka indhalayihiin waana iska xijaabaya mana arkahayaan taa macnaheedu waxaa waye muslimiintana way arkahayaan laba mafhuum buu sheekhu kuu tilmaamahayaa mid waa qiyaasu اlcagsi midna waa mafhuum اlmukhaalafa mafhuum lmukhaalafa waa lafdiga aayadda kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waa mafhuumu wain mafhuumu wasfin wey sifa ah maanic xajba in ayaa ku qumahayo ilaahay laga teedaya gaaladaa la caddeeye idan muminiintuna idan mafhuum mukhaalaf ama waxaa loo yaqaan lan khiaab daliil cafwan daliil اlkhiaab aad u taqaaneen waxaa weeye muminiintu waa arkaayeen hada mafhuum mukhaalaf ama qiyaasu lcagsigu gaaladu maxay ku muteen ilaahay subxaanahu wa tacaala inay arki waayaan bikufrihim bay ku muteen muslimiintu waxay ku mudanhayeen rabbi inay arkaan biiimaanihim billaahi subxaanahu wa tacaala soo suubanuhu ma dhihin ninkii xaaskiisa u galmooda ajir